اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وفعلنا بسنة لكنا ما نسينا من فضلك يا ربي وربي صلى الله عليه وسلم يا كريم الفصل الثاني في إثبات العصر فصل هاي في إثبات كرامة الأولياء إلى أولياء كرامات كود الرسول رضي الله تعالى عنه وحكود إلى كرامة هذا كرام وهو ورطة محال يرى أمر أو يعني عادة أو أو خلاف هاي واي oo nubuwa nabanimada la sheegto aan ku xariirsaneyn waayo muqadamana ma hordhacna ma u ahaa hordhacne nawnimada la sheegto ma u ahaa waxauna ku daahiraa karaamada addoon oo daahirka oo kasuuban gacankiisas ku daahiraa karaamada oo nabi oo shariicadiisa lagu khalifay inoo raaco raacidiisi laazimsaday isagoona ku xariirsaday ictiqaad oo fiyo iyo camal suuban oo ku xariirsaday hala ogaado amase hala ogaanin waduhuru karaamaati cala lawliyaai ay ku daahirto jaa-izun waay koo banaa asli ahaan wawaaqicun waayo koo sugan naqlan oo xaqiiqa waay naqli ahaan oo sugan yahay marka maka laazimaya la dhahay banaanaasha shareeray karaamada iyo id eh, wax oo iyo iyo sugnaa shareeri shay oo mustaxiile eh, maka laazimaayo wixii shaanigiisi saane inuu dhaco waa banaan yahay marka ila waxa usugnaasha allah awliyada karaamada markay nool yihiin i masaajintaanbe jumhuuru ahlisunna saasay u tageen madhab oo afarta madahab kamida ah fiigeedi ma ahaana qool oo anfihaayo inaa bacdalmowt anfihaayo malaga arkin bal markay dhintaan kabacdi inay daahirtaaba oolaha aldahay karaamada maxaa yeelay nafsada waktigaas saafi waaye waxyaalaha wasakda way ka tahay saas daraadeedi waxaa la yidhi ninkay karaamadiisa ay daahirin markiis dinta ka bacdi sidii markiis noolaayaas ahaay ninkaas nin run sheegaayo maaha aha mashaayikha qaarkoodina waxay dhaheen ilaahay ninka weliga eh qabrigiisa waxaas u wakiilaa nin malag oo dadka dankoodi u dhameeyo xaajadoodi ufuliyo marka qaarkiisna ninka weliga naftirkiisa ah, qabriy ka soo baxaa asiga naftiisa ah, dadka arrimahooda u dhameehaa ama jawaasuhu banaanahaashadiisi caqlan xagga caqligaas ku banaanahaaday fainahu laysa bimustahiilin oo kumusta oo kureeboon maaha biqudrat illahi caza wajal ilahay qudradiisii figeeda bal waxawaaye waxyaalaha suurto waaye laiska mid yahay sidii ambiyada mucjizaadkooda daahiritaankeeda camal waaye naxyihiisa inawagelo korkiisa korkoodii ala aadee taana ahlusuna madhabtoodi ay tahay oo ahlusunahaas oo kamid mashaayikh e, oo ilaahoodi aqoonsadeen iwanubal usuliyuna madhabtoodi waayo dadka usuuliyiinta oo yani oo cilmiga ku ku munaadaro jireen kudoodi jireen wafuqaha madhabtoodi saas waaye iyo lmuhadisiina muhadisiinta radi allahu taala alayhim ajmain ajmaciin وتصانيفهم فkaas an soo sheegnin waaweyn تصانيftoodi ناaطقة بdalika inay banaan tahay ay ku dhawaaqay karaamaadka inay banaan tahay ay ku dhawaaqay sharki iyo garbi iyo cajam iyo carabe uma alqowl الصaحيح qowlka صaحيixa almuحaqq almuktaar la doortay cinda جumهuur الأئmat المحaqqiqina min ahli الsuna laga doortay aimada oo muحaqiqiinta oo ahlusunna kamida jumهuurtoodi qoolka laga doorti waxawaaye ana kula ma jaaza lilambiyaai wax kastoo ambiyada u banaan ahaaday oo min almucjizaati mucjizaad ah jaaza waa u banaanyahay lilawliyaai mitluhaa minalka mitilkeedi oo karaama ilaa ninka awliya waa ku karaamay karaa wii mucjiza ambiyada loo siiye ninka weliga karaamaha ilahi waa usii karaa laakin waxaa la rabaa bishardi cadami taxaddi taxaddi ma-aan ala shardiyaa ninka tilmaamada waxawaaye taxaddi ma wadato waxaa lahaa dadka oo diidayaan ninkaaseti wilaayadiisi yani mu maka magu hor imaanayo maku maku maku maku hor joog ma hor joogsaayo Ah, laakin ambiyatooda ahay dadka nabimadooda inkareen ay ku ay hortagayeen mucjizaadkooda laakin tan karaamada olida saas ma taxadi ma malaha marka taas walaa yuradu dalika calaa dalika taasi walaa yuradu calaa dalika arrintaasi malu bushihaayo qur-aanka ma bushihaayo maxaa yele luzumi taxadi as ahaa malu bushihaayo qur-aanka asaga taxadi le waayo ah, yani amar oo khaalif lacaada oo laakin oo gaalada loo loo horti hortagooyo waayo wa gaalada lagu hortagooyo waayo kaasaytay mulu bushihaayo hadalkii hadda aan soo sheegnay walaa yasixu qowl man yaqulu dadka dhahaayahan qoolkoodina ma ansaxaayo ina dalika yuaddi ila iltibaas istehgal aas keenaa bayna alkaraamaat walmucjizaat inay istehgalaan dadkaas dhahaaya jira qoolkoodii ma ansaxayaa la dhahay maxaa yeele liana almucjizata yajibu waxaa waajiba cala nabiy sala allahu alay salam waxaa ku waajiba an yataxadaa bihaa inaad dadka u isku horjoogsado isku hortago oo isku mucaarare dadka waweraha isku daahiriyo a waajiba ninka oo mucjizada ninka nabiga korkiisa oo mucjizadaasi la siiyo inaad dadka u hor yimaad oo isku mucaaradeeyo a waajiba mucjizadii astuso waxaa heshii weyna isbeeniyo mucjizada saa isku beeniyo karaamadana saas ma yajibu aley weliy waxaa kuwaajibaa karaamada an yukfiha inaas qariyo wayubsirha inaas sireeyo ilaa cinda daruurati daruura ay jirta maahine oo idin adis jiro maahine oo xaal oo gaalib adis jiro maahine laa yakun ikhtiyaar isku lahayn laga laga laga xoog badiyo isceli kari waay og uu soo oo soo اkhtiyaarkiisi ahayn amase waaa yani waaa sudaar تqwiyat yaqiini bacd اlmuridin muridiinta bacdigooda yaqiinkooda inas xoojiya ahaan dad oo yaqiinkiisa aiifka aajiraan ogtahay askaraama sas yaqiinkiisa uxoojiya ahaan kama faala bacduhum bacd lawliyaa taas waa yeelena al dhahay waxaas yeeli al dhahay garfa asalana soo qaaday min aljawi jawiga taasuu soo qaada malab wawadaco fi sami muridin loo nin murid xer nin oo muridkiisi eh af afka ugeliya hay yani waxaa loo yeelaya inaa sheekh sifiican isku ictiqaadi ahaan oo e ictiqaadkiisa e isku e wanaajiyo aa loo yeelaya intaas wa waruwiya waxaa la wariyay mar oo qaraabadalkeedi oo daruura iskama dayas waa jiraa waxaa sheegay mar oo nin jiray jiriyaa dhahay eh, eh, muridin usi waxaa nin oo bokor waiisasa oo gaale waxaasa bokorka eh, karaama hadii utusin waana dildilaa marka sheeki waxaas yeelayaa dhahay karaama tusiyey bati aad dahab ka dhigayaa dhahay iyo kuusa soo qaad oo faarke awadaas saa afleen biyaas biyaas oo kale aa dhahay hadan saas gadhigo madaana hal iwa aa marka waxawaa ay ku dhaheen sixir waayo marka waxaa siyaali al dhahay dab wax kalana tusaal dhahay sixir waayo al marka dawaas alashilo waa laguri waa laguri al dhahay si murid digis waa kaxkalahay igoo oo inshaadayaan oo sidii simaca oo sufida wayanbas oo suubihaayaan simaca wax lilaha jiraano maayo marka si u dhex jireen waxay dafeen boqorka wiilkiisa saa ay wala maqnaayen dadka dhacdiisaas jireen ninko sidooda hasobaha ninku boqorkan waa hasobahay ala usoo tufaax anab gacanta kuwad hasobahay waxyaala oo saas camala jirin oo dadkaas lakusaay hataa waaa gaari ka hataa si waaaa wax kala kusaa aaa suma bakeda loo kushuy abaa dhahay welig ahay waacawiya la dhahay wax ma gaarin ala dhahay eh, dhabkiisaa gogo-y lakin waa laga bedeli kii lamaad waa gogo-y kii saddexaad waa gogo-y laakin aan bis wax isiga dhib maqabin an lahay waa idoodi a idalkmi an lahay markaas sidaasa unagale mar oo daruura inaqahisa jiramaan asaga kalaamada naftigeeda in iska daadaahiriyo oo dadka lakutuso ma mala ogola ruwiya waxaa la wariyay ana rajulan araa gayrahu lkacbata nin min migraadin bacida nin aan ah lahay ala oo uliid ilaahay kamid ahaay reerkiisa waa astusi kacbada meel dheer oo beled dheer yaal lahay waakarana waxaa sufi aakarna nin kalena oo yiri kamid aha araa bacd almunkiriina dadka oo o suufina inkiraayaanas waxaa tusi bacdigooda kacbada oo yatiifu biha isku dhawaafaayo waqad samicnaa waxaa maqalnaya sida musanifka simaacan muxaqiqan simaac oo xaqiiqi ah ana jamaacata minhum shuhidat alkacbatu jamaaca iy kamid jamaaca yiri waaweyn kamid waxaa la arkayaa dhahay kacbada oo tatuufu bihim oo ku dhawaafayso dawaafan muxaqaqa dhawaafaysa kacbadii naftigeedi ikaka ah, dhawaafay shaabuqaadirka yiri amar waaye askushabahaa karaamadan kulu qudbin yatuufu bilbeyti sama qudbi kasto kacbadaas ka dhawaaf waana albeytu saifun bikan gurigay ka kacbada naftigeeda kacbad hadii eh, oo misaal unaga uliiday dad kamid waxaan oo dhacay tusaal subaan baabsus waaa dhahay hadiifka adoogiisi isagoo baabsus naftiisi kacbadol inta kacbadol arki jiro usoo tawaafayo sacyo ku jiro wa kuli waa la arkaayo haasa arkaayo bacdigeed hadla madiina qabkiis walba arkaayay haddana waxaa si dheer an mar waxaa dhahay ka hadiifka adoogi hadiifki duqa ahay ininki soo gaarina umleynaa ma amrid kadib adoogis adoogis baashi joogi kaabada lasoo soo soo sooweska qaada e lahay damarka hadi waxaas baarki kacbadaaba la joogaa mayay kulmeen ay kudhawaafeen gal kacbadiya iska dhawaafsi wa wa cumra qaati markaas mayis kusoo ashayna saala ismidka sheegaa waxaa saas camal oo kamaad waa iska jira wara-aytu waxaa arkayaa wama ah, dahaba wama ah, ra-aytu bacda miman shaahada ani naftiya waa arkayaasa ah, musanifka qaar oo miman shaahada dalika min fuqaat alatqiya oo arrintaas oo kacbada ka dhawaafayso iyo waxaasaysin anaa naftiya waa arkayaasa dad oo adkeen oo dadku kalsoonayo kamid e oo dadka adkiyada kamid e eh, oo saadaat lculamaa kamid e eh, wagayru dalika iyo kaagaas weesiisna ma yasulu dikru oo huskiisa dheerahaayasheesheelao wamaa dahaba ilayhi limaam abu isxaaq israaili wuxuis u tagay imaamkaas raximah llahu tacaala oo min ifbaati bacdi lkaraamaat karaamaadka qaarkoodi oo la sugo bacdigi kale la sugin as tagay ninkaas fahuwa mukhalifun wuxuu khilaafay limadhabi ljumhuuri madhabka jamhuurka oo culamada badigooda si akhawaan madhabtoodas khilaafay madhabtaasoo saxiixa ah oona mashhuurka ee as khilaafay waama wuqucu dalika naklan karaamada nakli ahaan oo oo yani oo sugnaadi waxaa kamid yani duhuur karaamaat o daahir oo naqli ahaan mubaarki ah oo qur'aanka axaadiiska ku yimid waxaa kamid ahaa dhahay faqad jaa fi lqur'aani waxaa ku yimid wafi labaari abaar axaadiista waaa kumid walaasaar bilisnaadi iyo isnaadkoodi wata maa yukruju wax kaba waa yakruju wax ka baxaa an ilxasri in la koobo tacdaadi in la in la tiriyo fa min dalika waxaa kamid ah fi lqur'aani ma akbar allahu tacaala ilahay wuxuus uu kabar sheegay an maryam binti cimraan radi allahu canha fi qawlihi caza wajala asku xikaaya sheegay وkulama dakla عalayha mar alla makis ugala zakariya mxraabbaas ugalo wajada waxaas ka helaya cindahaa agteeda risqan risqigaas ka helaya qaala waxaas tahay markaas ya maryamu maryam ama laki hada intis kaga himid kamayta risqigan qaalat waxay dhahis huwa min cindi illahi waaye in allaha ilahi yarzuq waa arzuqa man yashaa nikaadoona bigayri xisaabin xisaab la-aan zakarina waxaas aadaay reerkiisa mkugaleyn iyo zakariya keligiisa askugalaay markis kusoo bahane ididaha was kusoo xeraaya dhaay maryam markaas waxaad ka helaayi markis galo saaka hadiiseef wakti oo hagaayo soo joog jilaalka saaka hadiis ka helaayo marki oo jilaalna joogana saaka saaka halka oo oo oo hagaaga la e helo xiligiis askahelaye aayadaas macnahaas ay kahadowsaa ida nafteeda karaama oo khaariq lilcaada ay kamid tahay qur'aankaana shaahid waqawluhu subxaanahu a kamide eh, limaryam asulahay wahuzi ilayki bijidci naklati geedka timir lul asahay tusaaqid calayki rutaban janiyan timir oo qoyan oo lagoosa karo hakusoo xoortee hakusoo ridee a dhahay amase aku kusoo ridee wakana fi gayri awaani rabbi waktiyaas oo ay maryam la dhahaay geedka timir lul waxay aheedaadahay waktiga oo timirta waktigiis wakti aan ahaynas aalaay waktigaas kama jaa fi tafsir sisku yimid wamin dalika kaagaas waxaa kamid eh ma akbar allahu ilahay waxiiska kabar sheegay caza wajala min alcajaa'ibi oo cajaaib calaa yadi lkadar uskudaari alayhi الsalaatu wasalaam maca muusana muusa magacigiisii e sala allahu alayhi wasalama ayadana naftigeedii karaamaadka ay kamid noqonaysaa wixii dhexmaray ah oo oo ku daahiray nn e, sadarka e, daahira oo cajaa'iba ah, oo khaaliq caada ah gasi waxay ka noqonaysaa iidan ser karaamaad laakin habadkan waxawaaya aldhisay hadii dhigto dhito boolka laga raajixsan yahay waayo inaas weli yahay boolka dhahaay lakin waa laga raajixsan yahay boolka raajixsan waxawaay inaas nawi yahay waayo markaas mucjiza nahesa adi oo nawi oolkaasi la cuskado lakin boolka oo ah damaan la keensado waa inaas weli yahay dadka dhahaaya hadii tood oo la qabsado ciidana karaamaadkii ay kamid tahiye waxyaalaha kabaayiri makiina muus inal qadar oo isu kulmeen E, darbigiis ostoos yahay oo dumaymeno digaas ilaahay taqimalisbad yahay waxyaala oo cajaaib waay maftahay naftigeeda oo gadaalne oo baarka oo si wax nin qari waayo camal oo loo arkaayo oo si kale oo ilaahay tihiin meha ku jirta oo qur-aankaa si fiican oo hadlaa wakadalika waxaa kamid ah e hadlahay qisatu ahli lkahf radia allahu tacaala canhum e, ahlulkahf qisadii kabaas i acaajibtii waxyaalaha cajaa'ibka lahaa aladi istixdaanad kabaas oo min kalaami lkalbi macahum eygi ulaha watamkin ilahi ah, kadalika waxaa lamid ana ah, qisatu dilqarnayn aa ah kamid radwan ullahi alayhim watamkin ilahi ilahi asku makiniyi subxaana watacala lahu maa lam yumakinu lin waxaan eebkiisi asku makininin kasi kkadaada idana surat lkafi halshaa sidii duubaneen waxaa tan o muusa iyo khabarka dhacay ay ku xigtaa ilaa oo sadkii oo weynaa oo juju majuj oo tarbiisku isku dhisi maanaa ilaah uma kiimiya nafteeda karaama oo khaalix lilcaada ay kamid tahay wakadalik qisatu ahlilkafi iyagana saasoo kale waaye kasi ridwan ullahi radia allahu tacaala canhum wala latii fi dhaarati caajibtii ka daahirtay min kalaami lkalbi macahum hadal eegii iiga ula jiro ula hadli iyo wagayra dalik taagaas reebkii horta ahlulkafriga yaa waaye waxawaaye jamaaca oo mu'miniinta kamid a ah waaye waxawaaye iimaankooda ay ugu cabsadeen in bokor oo waktigooda joogi ay ka cabsadeen makant makasden hadda marka waa soo baxeen al dhahay waxay galeen al dhahay do waay ay ku nagaadeen bilaa tacaamin walaa sharaabin ay ku nagaadeen saddex boqol iyo sagaal sano ay ku jiraan godkaaseti on gurina cunin waxna cawin oona wa waa iska hurdaayeen le aasana maqawin marka ilaahay soo xikaaya sheega waasi watara shamsa idaa talacad hadaasoo tazaawaru an an kaasi ay ka leexiyeysa daat lyamiini wadaat shimaali ay kala leexiyeysa wakalb basis biraacihi isoo gacmihiis kutirsan ah, ilaa walabitu waxay kunagaadeen fi kafihin talaata miata siniina wasdatu tiscan alaas dadkaan oo isjiiflenle oo hurdale ahaay oo iwasidooda ay kusokaceen markeedi karaama oo karaamaadka oo khaariq alcaadaha kamid e eh, ay kamid tahay oo qur-aankana xuskooda uban tahay aa waxaa kamid ahaa kisatu aasif bin barkiya waxaas aha aasif radi allahu taala canhu maca sulayman sala allahu alay wasalam fi carshi balkish balkiis carshigeeda fiigeedi kisadii uu dhacay fi qawlihi tacaala qala nabiy cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarkuka marka aasif bin barkiya ninowma e eh, laakin sulayman kaafidkiisas ahay nin sidiiqaas ahay oliy weynaas ahay ismullahi alcadam kane oo ilaahay hadii lutuwa asji waayna waa kasaayaal dhahay marka asagoo ilaahay kasikaay sheegaayo waaas dhahay aayada bilaabgayo yaa iyolmalow aas dhaha waxawaayno eh, eh, adeegas rsa nusursa namalaka hadleyno balkis rsa dadku firin oo risaalo sku firin risaaladii isoo jawaabtii eh, waxay tiri ninkaan nin bokor mu ofa ah, inaa naftigeeya aan soo iswato aan si fiican mubaashir aan muqaabilaan rabaa ay tiri no eh, waaa waxaa isku keentay ala samila makun bokor oo bokorada oo yemen waxaa isku keentay ki kastoona oo kumayaal ciidan wato kasi eh, waxaa khasrigeedii cabshigeenin dad oo fugaas waaweyn usoo dardaaran kursadi fadhiisays oo dalada ay taliyay asku jiriyaa dhahay as tadawa asr as kasriga oo gudaha ugu sii jiro askusii jiriyaa dhahay makas meel oo ukaf oo haweesi kadnasadan uusoo dardaaranti khasyaal bale isdhexjiriya asku dhex jiro tadawa idin aaxe maay gudihiis marka iyaga marka waa soo wa waa isla soo baxeen waxay kasoo socdeen meel loo so ahaayo masirad ah sha oo bil wax ka badan ay ka yimideen waa soo baxeen usul dheeraadka arki marka yaawaaya islama markas dadka badan oo soo socdaan dadka oo meel farsa oo kilomitr u jiro ama dadka naagtaataa soo socotaa lalahay markaasaa aftaay qaala yaa ayuha lmalaw aftaa ayukum yatini bicarshiha carshigeedi ay keenaa qabla an ya'tuni muslimiin iyagoo iimaansamaa intayna iimaan qaala cifrit min aljini ya heli cifrit oo jinika ana atiga bi qabla an tukumi min maqaami intii oo maqaamkaaga kujoogsanin aan ku keena aan kula imaa ini aleyhi laqawiyin amin haddana qaala ladi cindahu cilmu min alkitaab caasifin farqiya waay no cilmiga o kitaabka asaanay e. ana aftika e bifadl hayasada ishaad tikalfud soo nafin ishaadi aan keena astaay e. falamaa kiba aw mustafana cindahu asad farshigeeda oo adkiisa yaal oo taalo eh? qaala hada min fadli rabbi kalaamaano fiirmaa masaafo istaxfafo sodon beri ka badan oo so ahaayo laga keenay kasadaas ilana kalaamay kamid tahay وkul haulaahi اlmadkurin waan lasoo sheegan laysuu biambiya maaha kabana waan isoo sheegay qorkao lo raajixsanya alu dhisoya hadalkiis wamin dalika fi laخbaar waxyaala axaadiista ku waxaa kamida karaamaadka oliyada ka hadlay alxadiث الصaxiix اlmashhuur fi صaxiixeyn oo mashhuurka ah oo صaxiixeyn bukaari muslim wariyeen xadiiu jurayj araahi jurayjkii oo suufiga ahaayn oo baadiriga aha aladi kalamahu tifl oo filmeed usoo darabkiis ku jira unug yar ulahati xiina qaala lahu midkiis ku dhahay ya gulaam man abuka raaw saalixiinka waa sheegaa hasa dheer waaye hadda majaal muhaasano ya waay qaala fulanu raayi iblu oo kusaarka ahay waaye wami dalika dan waxaa kamid ah xadiiu asxaab lgaar aladi intabaqad aleyh misaqana kuwii godkan oo saddexdii oo godka kuxirmaayne oo godki kuxirmin oo ki kasta oo asdahay acmaalki suba suba ilaahay uu tawasul inaa ilaahay waaa ninba waxaad sheegtay camal maalintaan aan subi oo hawatiis baari oo haay hawadi inan isku xirsaan isuhayaana ko waxyaraa furantay haddana ko ko kale oo naagtii usoo baahatay oo ilaalihiisku diid oo waaasa bees waxna kusiiya ilaa ilaa hadii iskedid soo korka fuulo ilaahay ka cabso aaasaasaateedhaaf ilaahnaga fidka badan aslia adankiisa tahaadkii oo adkiis ka hoos oo soo qaadina kutay waa utarmi waa utarmi ubasi yani hawla badanay ashwaasi marka maqsuuban waa ilaahas waa ilaahas oo kuli marka fanfarajat istakratu aakhirka xadiidka hawaay waa feydanti fakarajuu yamshuun igo oo socahayen ay kasoo baxeen wamin dalika xadiid lbaqara waxaa kamid ah xadidkii looda aladi humila aleyha saaib xamala aleyha saaxibuha ki oo lahaay ama ki fuushanaay ala sirwayr kalaas oo kuxumbaari waxaas kuxumbaari lo lo as wax rari as rari xadiidkaasi faltafatat ilayhi markaas waa soo meel casati fakalamatu waa ula hadashi faqaalat waxay tihi ini lam uklaq lihada inaa wax iurabatid mani uminay tiri walakinii kuliqtu lilcabdi inaa beeli ufasho aan min uminay tiri Eh, faqaala naas waxay dhaheen subxaana allah tacajuban wafazaan ay dhaheen subxaana allah eh, abubakaratun tatakalam faqala rasul lah sal fainii uuminu bidalik an waa rumeeyaas dhahay ana wa abubakr wa cumar waa rumeeyimaas dhahay wahada aydan xadiid saxiix mashhuur madkuur fi wagayrihima o mutafaqun ala sixati waa laisku raacsan yahay ani itafaquu waxay isku raaceen calaa takalumi lbakrati lmadkuura inay warami karto amr khaarij ilcaada waay noqokeen wain اktalafuu fi bacdi alfaadi lxadiid ba haba iskhilaafane xadiidka alfaadeedi qaar kamid e wamin dalik waxaa kamid ah alxadiid صaxiix almutafaqu alayhi sixatuhu oo isku raacayna saxiix yahay fi saxiixayn ahaada fi abi bakr sidiq oo kusaabsan sayidna abu bakr sidiq radi allahu tacaala canhu maca dayfi markigiisa isagoo la joogo aladi qaala fiihi oo yiri sayidna abu waym ullahi ma kuna naakudu ma ahayn fawsoqa luqmatan ilaa rabaa waaa min asfaliha akar minha Eh, luqu marki soo qaadan wixii hoosey waa abahaale faakalu waa cuneen marki waa cuneen washabicu waa dhargeen wasaarat waxay noqotay aktara mima kanat qabla dalika insameyey kabacdi eh, saddex mar ay kabadatay alaa saddex mar waa kala sheegtay fan eh, fananduru ilaa fanadara ilaa abubakar wasir faqala limraati wasu dahay ya ukta bani firas ma hada ka maxaa waay qaalat la waqurata cayni maya wax kale maaha shay awo awowgeediyo lahiy alaan aktaru minha qabla dalika bihalaathi maraat ay ay ka badan tahay saddex mar ay ka badan tahay wamin dalika alxadiid saxiix almutafaqu cala sixatihi almukraju fi saixaani luu soo bixiyey qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam asigolkis ahaada laqad kana fi man kana qablakum min min min alumami waxaa kamid ahay muhdatuna dad oo ilaahay wax ku ilaaminayo ilaahay kashfiga ufeedaayo aa kamid ahay fain yaku fi ummati ahadu minhum hadii kaf oo dadkaas kamida ah, isku dhex jiro umadeeda fainahu cumar sayidna cumar waa radi allahu taala canhu wamin dalika kaadaas waxaa kamid ah eeda nunaqiye ma saxa an cumar radi allahu tacaala canhu anahu qaala waxaa siri ya saariya nin oo ciidanka hogaamiyahay ah, aljabal aljabal في حال خطبته سو خطبات يوم الجمعة هنا إن كان خطبتها أركها لك مثلا يا سارية الجبل جبلك لازم جبلك جبلك كوكمبو أصلا يا الجبل أصلا يا سارية الجبل الجبل فطلق صوته صوت عمر وهاك قاري إلى سارية قاري في ذلك الوقت فتحذر من العدو وتحذر معناه ما عدوه في الشرينه أفكم بنا تحذروا هاي aku tagdegayna fi makaani min aljabal yaas ku jiray fi tilka saaca isla xaaladaas maqliyaa waay mafahamta hadda saasati waaye marka meeshana meel dheer waa nahaa nahaa wanda waay no meel dheeras ahay min ard alcajam ay kamid aheed so khudbaa saasati laga maqlay marka xadiidkan sheekada lama kara karaama ku jira fakana fi dalika lcumar karaamataani bayinataani oo cadcad ixdaahuma ma kushifa lahu can xaali saariya xaalada oo saariya oo loo feeday waay kan koowaad waasxaabuhu oo asxaabtiisi raacay oo muslimiin kamid a oo saydna cumar loo feeday waay karaamo waaye hudna soo hud minba tafulad ka arki waxaala caduwi iyo cadowi xaaladooda aa loo feeday kalamaad waxa waaye bulugu sawtihi ilaa saariya oo gaari min bilaad baciida bilaad nahmeel nahawaan dagaalka dhacay nahawanta ilaa ardulcajam ku taalaa aadaad ufogtahay oo sawtkiisi oo measaas kahadda ood mikaasna kumaqli ومن ذلك الحديث المتفق على صحته في سعد بن أبي وقاص لك شيء الذي قال فيه أبو سعد هيري أصابتني وهاي أسيتي دعوة سعد سعد هواتي سايا سيتي أمير حتى واشيغي آه. أخرجاه في الصحيحين يكوري بخاري مسلم ومن ذلك دن waxaa kamid ah alxadيث المتفق على صحati xadيثka laisku waafaqay inay صحيح صحيحnimadiisi ayna fi سعيد بن زayd بن cmr بن نufel oo yani figeedi oo ku dureer aladi qaala fihi oo yiri lilati ti as dhahay سعيد بن زayd cashrat المبشirين ay ku jiraan sacadkana waa ku jiraa سعيidkana waa ku jiraa aladi aladi qaala fihi os u dhahay lilati ti oo idacad sheeg oo ku nabti anagu asaba min ardi dhul oo dhulkeeda qaar kamida inaskikaati saciidka inaskikaati si ay dhahdi waxaasu dhahay allah marki ku sheegati dhulkaas oo iqaati siri waxaasu dhahay allahuma in kaanat kaadibatan saciid bin zeedkaa dhahaa hadday too ben sheegeysa tahay faacmi basarahaa inda indatir waktulhaa fi ardihaa ku dil dhulkeedi ku dil famaa maatat ma dhimanin xataa dahaba basra ilaa indhaheeda aska baxo aska zuulo baynama hiya tamshi fi ardihaa iyadoo dhulkeeda kusocoheyso id waqacat fi kufratin god ay ku dhactay ay ku dhacday famaatat waa dhimatay akrajaha aylan fi saxiixayni ay ku wariyeen wamin dalika dan waxaa kamid eh alxadiid saxiix aa kamid eh xadiid lbukaari aladi qaala fiiha isku dhahay qaalat waxay tiri wallahi an ku dhaartiye maa ra-aytu ma arkin asira nin la khafaali khayran ka khayr badan min khubeyb radi allahu tacaala canhu oo khubeyb ka khayr badan ma arkin sogal maxamuud fadhiis fawallahi an ku dhaartiye laqad wajadtu yawman maalin aan heli yakulu usoo aan ogaadi usoo cunaayo kadfan min cinabin hal shukun oo cinab usoo cunaayo fi yadi aan ku arkay gacantiisii وإنه لموثق في الحديث وعاسن كحرناي در أش كحرناي لما رجعان رضي الله تعالى عنه فوالله ينقض عرفيها يتري لقد وجدته يومنا أركي يأكل قطعا وإنه وما بمكة من تمر وإنه لموثق في الحديث درت كحرناي وما بمكة من تمر ما كانت تمر تمر معهن وقتي وقت تمر راس لعونة كاس الإله معهن الصوت عنك وتعرفي وكانت تقول وعيد هي جبت ناكتيسة هذا inuuna risqunaas ahay oo razaqahu llahu kubeeb ilahay isku arsuq kubeeb isku arsaqay asaxaabiyaas ahay yani bihadi lmara waxaa loo wadaa naag noo sheegayso bint alxaari bin camir bin ofa kama dakara kama dukira fi lxadiid ومن ذلك وحكم بالحديث الصحيح حديث البخاري أيضا في أسيد بن حضير وعباد بن بشر عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما عقود على كرار هذا qaala fiihi waxaas dhahaa kharaja waa soo baxeen useed iyo iyo ubaad min cindi nabiyi sala allahu alayhi wasalam fi layla muqdima ay soo baxeen caw muqdi wamacahumaa nacigoodina mitlu misbaaxayni asyahay lama wax oo misbaax camal faanuus camal nacigoodi asyahay bayna idiima hortoodi wax faanuus camal hortoodi asyahay falamaa markii iftarakaa ay kala baxeen saara waxaa ahaaday maca kuli waaxidin minhumaa markii kala baxeen kii kasto waaxidun hal ko oo nuurkaas kamid a magaciis ahaay ilaa halkiisas u yimaad nuurkaasaa raaca hogaamiyahay mugdiga kusaa ku hogaamiyahay wamin dalik waxay ka dhacday lamadan min saxaabi usayd bin humeer iyo cubad bin bashir bin bishir wamin dalika waxaa kamid ah alxadiid saxiix xadiidu rajula kamid aladi samica makli solkan fi saxaabka makli oo yaqulu leeyahayo isqi xadiiqata fulan heblo beedkiisa waraabi وma ja waa waxaa kala yimid an ibn cmar رadi الlahu canهuma qaala waxaasu dhahay lilأsad lwaxi aladi manaca naasa aطariq oo dadka jidka kaxeri fanaxa ka dheeraaw ibn cmara dhahay fabasa bidnb bidanabi didkiisas la dheeraaqjiyay wadahab waa baxay markaas faman fasana dadkii oo jidka oo si xayanaayeen waa socdeen markaas faqaala ibn cmar waxaasi radi allahu taala canhuma markii karaamadaas ay ka daartay صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي رمى الشيء صلى الله عليه وسلم من خاف الله سكي إلهي كعبس هذا أسير سبحانه صلى الله عليه وسلم خوف الله إلهي وعزك عبسها من عجز كل شيء شيء كسو ولك عبسها ما وك عبسها يعني وايا تأسيت يا هاي باب صوت هذا معناها عمل أصول لا تسمع بقول تماما وعسناك faman yudichu ninkii ilaahay adeeco yudichu kulu minhaa waxaasoo sheegay samada dhulka biya wawiyaalka shimbirahaa bada badahaa wixii ku jiro malaaye waxaas sheegay markaas leha waman yudichu ninkii ilaahay adeeco yudichu waa adeecayaan kulu minhaa waxaasoo sheegay dhan waa adeecayaan waman yacsihi ninkii oo caasiyana ilaahay casaa inkan waa caasihayaan kuwan dhan waa caasihayaan absuxuha mahaya ya baxru akriji ma fika asdahay jawaahibkeedi ambateed kuli usabixiyay saxeebta rumaysa a si hal malaay laskaadahaya waxasan waa ana waa ka ilahay wamin dalika waxaa kamid e ma jaa ana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam waxaa ayimid ana rasul lah rasuulka ilahi nanisgol kurkiisa ahaade bacata waxaa sira alaclaa bin alxadrami yaad diri radi allahu taala canhu fi kazati julan asu diri faxaala baynahum cawdka iyo bayn almawdici usi ciidankiis iyo meelhiis rawi oo suduulahay kadcatu min albahri gobol oo bada kamid eh ayaa aateeday a xijaabti ber sugudbas waaye badaa ka hortimi fadaca allaha ilaahas kutuwa bismi lacadam famashuu cala lmaa bihi ay ku socdeen ma ma jaa kamid eh hadan wii oo yimid oo xadiisa anahu ah, kana bayna salman waxaa ahaay bayna abidarda waxaa dhexdooda ahaa radi allahu tacala canhuma kascatun xeero fasabaxat xeeradii waa soo tasbiixsatay hataa samica ataصbiixa ilahay ka maqlaan tasbiixi waxaa kamida wama jaa wada yimid ana cimran bin alxasin radi allahu taala canhu kana yasmacu waa maqli jiri al ahay tasliima almalaaikati caleyhi malaaigta salaamida ay salaamayaan waa maqli jiri al ahay min saxaabiyaas ahay hata tawaa ilaa adka guwaas maqlaayo fanxabasa canhu dalika sanata hal sano arrintaasay soo saahday maqalkiisi xermi uma aadahu llahu caleyh ilahi utuugaa ilahi waa usoo naqay makalka o malaaigta salaamtoodii wamin dalika waxaa kamid e alxadiid saxiix a kamid e xadiidu muslim almutaqadim dikruhu oo hoskiis noo soo horumari ruba ashcasa alalkaas basaasan akbara oo booran madfuucun bilabwaabi oo isgaa lakasoo nanaqaayo law aksama cala suufi oo iska maskiina dadka dhan yastaayaan loo aqsama cala allahi ilaahay taas ilaahay ilah waxaan ku dhaari waxaan waxaa inaa isu bisi laabaro ilaahay wahi wa wahi wa uyee sifa wa uyeeli lahaay qultu waxaan dhahayaas dhahay musanifka walow lam yakun hadis ahaa lahayn ilaa hada alxadiid karaamada loo daliishto lakafaa daliilan daliil usaabe kusinaa lahaay waqad warada can salafi min asaxaabati waxaa aad soo aroori wataabiciina iyo man bacdahum ma balaga xada alistifaadati wax aad u fiday oo dad badan gaari oo oo been ka suurtooweyn oo isku raaceynin waqad sanafa alculamaa fi dalika kutuban katira arrimahaas oo karaamada ka hadlaayo inasbanaya kutuba ay badan ay ka alifeen wasayati waxaa noo imaan doonaa xadiisu uweysin wsna uweys lqarni radi allahu taala anhu insha allahu tacaala fi ma bacdu as noo imaan doonaa aakarka gadaalas noo imaan doonaa iyo xikaayaat katira can salaf walkhalaf fi lkaraamaat waa noo imaan doonaa fain kiila hadii layiraa maa baalu saxaabati saxaabada shanigoodii maxaa ahaaday radia allahu canhum lain ishtahir canhu min alkaraamaati alkasiira karaamo badan makacaan bas maka daahirin oo maku caan naqanin mithlu mashtahara can ilawla sis uu caan baxay karaamaadka awliyada oo dacdigoodii ahaaday maxaa dhacayaa la dhahay igaana fadli badan norta asxaabta faajawaab waxa waaya la dhahay maa ajaaba bihi limaam axmed bin xambal aki jawaab radi allah Eh, radiallahu taala anhu lamaa kiila lahu markii loo dhahay ya aba cabdallah allahi ina saxaabata lam yurwa canhu min alkaraamaat mila ma kad ruya min alawliya wasaalixiin asxaabada ah, karaamaad xaggiis ma laga wareyni sidii awliyada iyo saalixiinta oo laga wariya sakees haalatay arrintaas ay udhacday faqaala waxaa dhahay ulaaika kuwaas kaana iimaanuhum qawiyan asxaabtaas wala iimaankooda xoogaas lahay ومحتاج ومؤبان إلى زيادة الشيء يقوين به الشيء أو إمام كودي حجيان مؤبان وغيرهم أصحاب غير كودي أولي بعد كودي أهالي كان إيمانهم ضعيفا إيمان كودي ضعيفا آه لم يبلغ إيمان أولئك إيمان أولئك حق حوق عليه استقال متقال وأصحاب إيمان كودي عليه استقال متقال فقو فقو آه بإظهار الكعب وحالو حوجيه فقووا وحالو حوجي بإظهار الكرامات لهم kalaamaad oo laga daahiriyo ik loo daahiriyo qultu waxaan dhahay musanifka dhahoya imaam yaafici wafi hada lmacna macnahan qaala bacd shuyuuk kibaar waxay ku dhaheen macnahan waxay ku dhaheen shuyuukhda waaweyn qaar kamida ah, fi karaamaati maryam binti cimraan figeeda waxay ku dhaheen kaanat waxay aheedaad ahay fi bidaayatiha bilaa geedi maryama yutacarafu ilayha waxaa lagu aqoonsanaa bikarki lcaadaad waxyaalaha caadaadka ka baxsan bigayri sabrin sawab la-aan maxaa loo yeelaya takwiyatan liimaaniha imaankeediya la xoojiyahay watakmiina lyaqiniha yaqiinkeeda la kamilahay fakanat waxay ahayd kulama waana soo sheegnay kulama dakala calayha zakariya mixraaba nabi zakariya markis ugalo mixraabka wajada cindaha risqan risqiyaas ka helaay gur cunayso falama qawiya iimaanuha marki iimaankeedi ashoogaawey wakamulu yaqiin yaqiinkeeda askaamilooy ruddat ila sabab sababtiyaa loo celiyey waqiila lahaa waxaa loo dhahay wahusdii ilayki bijadci naflati lulul alla lulul geedka tina kusaakid caleyka kusoo ridee rutaban jaliya hakusoo ride sababtaa loci kas ilaahay luli waa keeni kara maki mexraabka lagaarku jirtaba waa loo keenaya maogtahay sababta iska makaan xoog naqday marka sababtaa loo naqay sababtaa loo naqay وكذلك قال الشيخ الإمام العارف بالله وعسري المحقق أها شيخ الطريقة ولسان الحقيقة أها شهاب الدين السهروردي وعسري رضي الله عنه حكيس الله تعالى أهاني وخلق العادة إنما يكاشف به وحيانا عادة بحثا أو كراماتك وحاولوا في ذا لوضع ما دقن يعني لوضع السعودة وكسوة لكن الكلام عن كفيري الضعف يقينا مكاشف إلى وضع ياسين جرو ruuxi eh, yaqiini mutaasha aa ah lagu feedaa ninka loo feedaayo yaqiinkiisa daciif eh. ah karaamada loo daahir ahalnay raxmatan raxmatan min allahi licibaadihi ilahay asu naxriis ahay ahaa adoomakiis alcubaad oo caawudaayan sawaaban mucajila lahum waxaa loogu yeelaa sawaab loo soo dedeji karaamadaasi oo kadaahireyso makas oo fooka haaulaay laakin dadka oo karaamada kadaahirka waxaa ka koreeya aldhahay qoomun waxaa ka koreeyaan اrتفct الحجب oo xijاaبka kakor نqdka عan qلوبهم qلوبtooda xijاaبka kakor نqdka wala koraya dadkaan وbاشر oo bاشirtay oo مbاشirtay bاطiنهم bاطiنkooda روح اليقين مbاشirooti yقinka ruuxiisi bاطinkooda oo kaawatay وsl وصف المعرفة oo yani مbاشirooti معرفada خاaلiskiis فalaa xاaجaةa لaهم xاaجa ma ulaha dadkaan waaweyn ilaa madadin min almuqaraqaat waxyaalaha oo khaaliq ulcaada ah karaamada waaweyn mad ziyaada oo lusoo lusoo kaalmeeyo ya xaaja maulaa dan maulaa waru'yat lqudrati iyo qudrada ay arkaan iyo aayadaha arkaan dan uma umalahaa dadkaani oo dadkaasay ka sareeya oo yaqiinka weyn qabaan walihada almacnaa macnahaan ma waxaa usugnaaday maa nukila an asxaabi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam macnaha sugnaadi alahy kasiru min dalika ila alqaliil intoodi badan karaamka daahiri nota nooc ahaan camal waayo hadda soo sheeg oo on on kasoo waran wanukila waxaa laga laga soo guuriyay an lmutaakiriin min mashaayikta akthara min dalika dadki dambeeyey oo mashaayikda intaas oo inka badan oo asxaabta kadaahirka ka badan laga soo guuriyay waxii soo aragtay haddaan kasoo hadleyni waay liana asxaaba rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam maxaa yeele asxaabta rasuulka bibarakati suxbati nabiyi sala allahu alay slam nabiga la saaxiibidiisa barakadeedii iyo mujaawazati nuzuli waxyi degitaankiisa ay la dirseen iyo taradud lmalaaikati nonoqoshada malaaigta ay la dirseen iyo buutuhaa soo degideediya tanawarat nuurti baatinhum asxaabtaas baabinkooda waa nuurti wacaayanu laakhara aakhiradiiay arkeen ishooday ku arkeen وزaydu fi dunya addunyada ka zaahideen watasakat nufusuhum nufuusoda waa dhahirtantay wanqalacad caadaadkoodi waa sii wantay wainsalaqat maraaya qulubihim waa waa saafi naqatay maraayada qalbigoodi fastagnow waxay ku deektoomeen bimaa cuctuu wixii la siiy oo had aan kasoo hadalni can ru'yati lkaraama karaama aragtideeda waa ka deektoonaadeen karaamada wax weyn maaha waftilmaai anwaaci lqudra inay ifistaan anwaar lkudrada anwa ma anwaar lkudra kudrada anwaarteedi inay ifistaan waa ka deeftoonaadeen asxaabta kudrada anwaarteedin kudrada ilaahay anwaartiis inay ifistaan kasi waaba kulutoodaad ifooyaaba dadkaan kasi waman balaga min quwati lyaqiin hada lmablag ninkii yaqiinka xoogiisii sidaa had dadkaanka gaaraynkiisa gaaro yaraa waxaas adkaa fi ijraai caalam lxikma xikmada adduunkeedii dureerkeedii ya waxaa isku arkaa maa yara algayr min alqudrati wixii geyr qudrada isku arkaayay asku arkaa xikmada adduunka xikmadana wixii ku dureeraya isku arkaa waxaana geyrkoodii oo ka arkaayaan qudrada xaggeeli wayra alqudrata mumkinatan qudrada inay to ay tahay as arkaa bal mutajalibatun mutajaliyatun too feedmayso min sajaf alxikmati xikmada xijaabkiisa xaggeeli inay kusoo feedmayso as arkaa falow stajabadat lahu lqudratu haddii qudrada ay dhar la-aato wankashafad lahu ay feedanto qudrada mastaqraba magariibta lahayn walmustaqribu lilqudrati ninka qudrada gariibtahay yaqwa yuqawaa yuqiinuhu biha yaqiinkiisi karaamaadkaasaa lu aluxoojiha lanki qudrada ilaahay gariibtahay liannahu maxjuubun waxaas ku bilxikmati can lqudrati qudradaas uu xijaawan yahay qaala waqad takunu lilawliyaa oo liida waxaa usugnaahaa anwaacu min alkaraamaat kaistimaaci lhawaatif haatif la maklo min alhawaa laga maklo wanidaa min bawaatinin baabinkoodi laga soo naadiyo tub waa loomado dhulkana waa loo du waa loo duwaa dhulka waa loo duwaa baab sufi radi allahu tacaala canhu waardaa waxaa dhahay eh, makrib kasto salmaana susu tukaay salmaan meel intka dheer waa inu tahay eh, qabsoodias ku ninkaas oo shariif samina sheekh cabdinuur oo sarman oo sarman afkoodi waay ninkaas udigaayo khilaaf sarman waay as ulasoo dukaaye mudda dheeras ulasoo dukaaye gadaalihii dambalka halaga arkiya umudaa marka adi anig maalin cawda otaaya tahay ani adi ilaahles aada waa dakala aan ogaadi aan dhexgali bitwaas tahay cawadka damba iskabaadin ku imaaya awooyin badanas laakin saas waxyaalaha ardada duwaay madiina lu arkay meel bayt lmaqdis oo lu arki waxaa meelayaal badan kala lu arki waa jiro qad tanqalib law lacayaan waxaa la arkaa waxyaalaha ceyntooda oo isbedesho oo isbedesho waqad yankashif law ma fi damiir waxay damiirka oo fiigiis aada ilaah ufeera waxaa baadinkaada intid warin dhan as arkaa waay jiro waa waa taalaca wayaclamuuna waxaa ogaaya bacda alxawaadis qabla takawna inti dhicin xaadisada ay ogaahayaan min barakati musaabacatihim taan ay gaareen nabiga raacidiisi ay raaceen barakadeed sala allahu alayhi wasalam faofaru naasi xadan min asuxbati nabiga saaxiibnimadiisi dadka uu nasiib weyn waxwaaye oo dhawaashar iyo cubudiida ninka dadka uu nasiib weyn waxwaaye isdhahay saaxibida iyo qurbiga iyo cubudiyada dadka uu xadli weyn uu nasiib weyn waxwaaye ofaru xadan kan uu nasiib weyn waaye min mutaabacati sala ly slam nabiga raacidiisi marka ooriidaan qosheen dhan waxaan sodadaas arkaysid nawa jidkiis ay raaceen ay ku gaareen waxaase ilaahayna waxaa tiri qul in kuntum tuxibuuna allaha haddaad tihiin kuwo ilaahay jecel faatabicuunii soo raac yuxbibkum allah marka qaala haddan musanif waxaa tiri wakaraamaatu lawliyaa min tatimiimti mucjizaati alambiyaai dhamaystirkeedi waayo ambiya mucjizaadkeeda dhamaystiroosaa wakulu rasuulin kana law atbacun aslaha daharlum karaamatuna udaahirtay iyo mufarakaatun ilcaada wacaadada oo ka baxsan hada bacdu kalaamihi imam kusheeri hadalkiisaan socayn meeno sahar wardi hadalkiiska hadalkiis bacdigeedi le waaye haddana ustaad abulqasim hadalkiisi ayaa noo bilaawi doonaa hadalka marka waa dheeraha intaanan maanta ka okeyna ilaahna waanfaa wallahu aclam